caqiiba ficlin saalim اlbinaa'i farfacuu ituriibu fahuwa alfaacilu naxwu jara almaa'u wa jaara alcaamilu wain yakun haddii ay ahaadaan bacdu duruufi alkhabara fa owlihi nasba intaanaan gaarin qof walbaa sharaxiisa waa inuu fiirsado sharaxa ayaan ka akraynaa masaa'il badan oo muhiim ah marka sharxuna waa sharxii darsigii shalay ku jiray oo waxa weeyaan waqadim اlakbaara id tastafhimu labada bayd sharaxoodu ku jirta masaa'ilka muhiimkaa ah rabna maanta inaan akrino hal mas'alo labada bayd waa sadarka ka horeeya waxaan rabnaa inaan sheegno oo soo xasrinno khabarka meeqa goor ay tahay waajib in la soo hormariyo oo mubtadaha ka soo hormaro meeqa gooray waajib tahay khabar inuu asagii soo hor maro mubtadana gadaal maro afar goor weeye hal mid a matniga noogu tilay waana midaan shal qaadanay waa markii uu khabarku noqdo maa lahu satru satrulkalaam sadarka ka horeeya labada bayd waa kan ku dhigaya afar goobay waajib tahay alwal an yakuuna alkhabaru mutadaminan limaa lahu satru اkalaam afar gooray waajib tahay khabar in la hormariyo mubtada laga soo hormariyo tan koobaad waa markuu khabar noqdo wax sadaara iskale sida waxa weeyaan asmaa istifhaam iyo asmaa shardi oo kale taas darsigii shaana ku qaadanay wathani uu ku yidhi sharaxa dhexdiisa markuu labada bayt soo dhameeyey wax yarna sharxay wathani kan labaad oo ay waajibka tahay khabar in la hormariyo an yakuuna taqdiimuhu musaxixan lilibtidaa'i binakira waxa weeye mubtadiya wuxuu noqday nakiro aan musawiq kale haysan mubtadihiya wuxuu noqday nakiro aan wax musawiqa haysan khabarkiina ama daraf ama jaar majruuru noqday ama daraf ama jaar majruuru noqday markaasoo kale in la hormariyo waajiba haddii kaleete mubtada dhamaanba ansaxaynba in mubtada laga dhigto haddii gadaal laga mariyo waxa weeyaan waa isku qaldandayaaba fi daari daarta dhexdeedu ku sugnaaday rajulun aad leedahay fi daari daarta dhexdeedu ku sugnaaday rejulun wacindaka agtaadu ku sugnaaday maalu waxa weeye markaan waajib waxaa ka dhigaya rajulu waa nakiro haddii ayada la yidhaahdo ha la hormariyo oo jaarmajruurka iyo darabka laga dabamariyo qaacidadii darabka iyo jaarmajruurka waxay marayaan aljumalu wa shibhu ljumali bacda nakiraati sifaat sifay bay iska noqonaya sifa inay noqdaan lama rabin khabar inay noqdaana la rab marka mubtadahaanu maba ansaxayaba haddaan laga soo hormarin taasna waa midda labaad waa waajib markaasoo kale tan saddexaad an yashtamila almubtadaw calaa damiirin yarjicu calaa juزءi اlkhabari mubtadihiyaa damiir wata damiirkaas waxaa weeyaan mubtadihiyaa damiir wata damiirkaasoo u laabanaya juz khabarka ka mida juz khabarka ka mida mudaafka mudaaf ilayk meel khabarka ka mid u laabana waa waajib markaasna khabarka in lasoo hormariyo oo waxaad leedahay cala tamrati timirta korkeedu ku sugnaaday miluhaa timirtoo kale zubdan min jihati zubdan oo burcad ah subaga maaragtay caanaha marka la ruxo xog loo kilkilo maaragtay subaga laga qaado cad ee caanaha u eg eh, maana subaga da kaasaa la idhahdaa zubdi kaas burcad waa subaga cad oon weli la dhalaalin oo dab lama saarin waa sida caanaha looga dul qaaday marka timirtii waxaa dul saaran ayadii oo kaleoo burcad ah marka fiir hadde mubtaduu waa miluhaa miluhaa damiirkaas ku jira wuxuu u laabanayaa juz qadarka ka oo tamrada u laabanaya tamrada u laabanaya haddii lasoo hormariyo oo la yidhahdo miluhaa calaa tamrati miluhaa damiirka ku jira wuxuu noqonaa cawdu damiiri calaa muta'akhirin lafdan wa rutba wadalika laa yajuz in damiirkii u laabto wax ka dambeeya lafdigii uga dambeeye derajaana uga dambeya ila mubtadii khabaryaa derajada hore iska leh mubtadaha maxka wax derajana uga dambeeya dhawaaq ahaanna uga dambeya inuu ulaabtaa ka imaanayo wadalika laa yajuus mana banaana arrintaas si looga badbaado khabarkaa lasoo hormarina damiirku marka ha u laabto wax weyn lafdi ahaan wax uga horeey والرaaبع midka afreeya an yakuuna اmbtad maxsuura فiihi waxaa jira wa la ha maxsuur iyo maxsuuru فiihi oo balaaada cilmigaasu ka hadlo mar kasta waxaa la dabamaraya marka maxsuuru فiihiga labadooda haddii marka mbtaduhu noqdo meesha wax lagu koobayo maxsuuru فiihiga khabarka in la hormariya waajiba si mbtadu u gadaal maro maxaa yeele haddii khabarka la gadaal mariyo khabarkaa maxsuuru فiihi noqona ila midka dambeeya maxsuuru فiihi noqdee marka miaal waxaad leedahay maa lanaa annaga nooma sugnaanin ila tibaacu axmeda nebi axmed raacidiisa maan wax kale nooma sugnaan annaga marka hadda fiiri itibaacaasaa maxsuufihiya halkaasaan annagu ku koobanaho nala ku xasbay soo ma jeedid waa waajib markaaso kale in la hormariya taasu waa afartii gooro in kabar la hormariya ay waajib aheed waxaa jirta mar mubtadaha in la hormariyo ay waajibto asal lagu keeno habarkana la gadaal mariyo musanifkuna kama hadlin waana sagaal mas'alo sagaalkii laakiin sharxa halkaanay kugu wada taalla iska soo xifdiyo kitaab yuusan kaaga oolle ah. sagaalka kan ugu horeeyaa waa mubtadaha iyo khabarku inay isku waafaqaan xagga macrifanimada ama nakiranimada hadday sinaadaan macrifanimada waa ka sinayihin ama nakiranimaday ku sinayihin ma kala darajo badna markaasoo kale waajib waxaa mubtada in la hormariyo maxaa yeelay wax kaloo lagu kala garan kara male ila kii la hormariyaan mubtada waa noqon kara kii la hormariya illa wa isla deraje egyihiin misaal waxaad tidhi zaydun zayd akuuka waa walaalka hadda zaydun iyo akuuka waa isla deraje egyihin xagga macrifnimada maxaa yeele zaydun waa calam soo maaha damiir isimkii loo idaafeeyana wuxuu noqon jiray derajada calam ku yimaada xagga macrifanimada waa isla deraje egyihin labadu waa laba macrifo isku derajana ah midka horeeya mubtada laga dhiga hadday nakiranimada iskala mid yihiin laba nakiro mid walba musawiq haysata yihiina waa la mid oo maxaad leedahay afdalu min zaydin afdalu min camr afdalu min zaydin zayd qofkii ka fadli badano afdalu min camrin camarna ka fadli badan fiiri afdalu min zaydin afdaludan hadda waa nakiro musawiqay haysataahoo jaarmajuurkaasaa ku tacalluqay oo musawiq u ah tan kale khabarkiina musawixoo kale u haysta mid walbaa noqon kara mubtadi khalaas mid ka horeeyaa ah mubtadi ka dameeyana waa khabarkii maxaa si kale lagu ogaama taas waa midda koobaad midka labaad oo ay waajib tahay la hormariyaa an yakuuna alkhabaru ficlan faaciluhu musatiru hadduu khabarku noqdo jumla ficliya oo faacilku damiir musatiruhu mubtada u laabanayo uu yahay waa waajib miaal zaydun zayd yadribu waa garaaca waa waajib maxaa yeelay haddii aad gadaal marido mubtadihii faacil u ekaana basiraa ka warran yadribu zaydun zaydaa garaaca u ekaana marka faacil caadiya si aysan noqon zaydun zayd yadribu ma banaana inaad xagga marida saddex an yakuuna alkhabaru maxsuuran fiihi hadduu maxsuur fiihigu khabarkii noqdo waa waajib gadaal la mariyo midka dambeeya maxsuur fiihi markaasan noqdeen waa waajib oo mubtaduu hor inama wax kale ma ahan zaydun zayd qaa'imun waa mid taagan hadda zaydaa maxsuurahoo la koobaa halkaa lagu koobaa qiyaam qiyaamka dhexdiisaa lagu koobaa ma fadhiyo ma socdo ma jilba jabo ku koobay halkaasuu ku dhex jira inamaa wax kale ma ahan zaydun zayd qaa'imun uu mid taagan weeye raabic oo ay waajib tahay in mubtaduu hormaro an yaqtarina bilmubtada ilaamu ibtidaa in laam ibtidaa uu mubtadaha galo laam ibtidaa u sadaaru ley awalku mara naxwu larajulun nin taagan weeye larajulun nin qaa'imun mid taagan weeye dhe larajulun nin qaa'imun mid taagan weeye waa in awelka la siiya shan an yakuuna laasima sadri hadduu mubtadihi sadaaro yeesho tii hore waxay ahayd oo khabarku hormareeyey khabarka ismu sadaaro la iska hadda mubtadihiyaa sadaaro yeeshay kasmi istifhaam sida ismu istifhaama mubtada noqday aw shardi naxwu man kumaa fi daari guriga dhexdiisa ku sugan man kumaa ismu istifhaam wey man waa kuma fi daari daarta dhexdeeda qofka ku sugan isaga mantaasa mubtada ma dhihi kartid fi daari man fi daari guriga dhexdiisa ku sugan man wax iskaba karaa maa soo ma jeedin waa waajib hadday ismu shardi noqotana fiiri man yaqum aqum macahu man qof alla qofka yaquum istaaga aqum maxa anna waa la istaaga mantaas ismu shardiga waa mubtadi asaadis an yaqtarina alkhabaru bilfa inuu noqdo masaa'ilkii khabarka fa'du geli jirtay oo marna ay waajib aheed marna ay jaa'iska aheed ah, markii ay waajibka aheed iyo dhowr iyo tobankii labiyo tobanka ay aheed jaais ay jaa'iska aheed markaasna waa waajib labiyo toban saddexiyo toban aheed saddex iyo toban saddex iyo tobankii ay ahayd jaa'iska iyo markay waajibeed dhullisku dar dhammaantood waxa weya waajib waxaa ah inuu khabarku gadaal maro aladii qofka yatiini ii imaana falahu dirhamu shilinuu leeyahy asaabic an yaqtarina bilkhabari baaun zaa'ida in khabarka ay la xidhiirsato ba zaa'ida markaasoo kaleeto mubtadaha addawaad kale galeen maa zaydun zayd ma ahaanin waa taasmaa naafiya markaasay galeen maa zaydun zayd ma ahaanin biqaa'imin mid taagan markaas mubtade asal waa jir hadda mubtada mada ahanba madan waa ma naafiyatun xijaaziyatun tacmalu camala laysa tarfacu isma watansibu lkhabara di qaa'imintu waa nasbisanta maanta laakiin asalkii mubtadii khabar waaye wathaamin kan sideedaad an yakuuna alkhabaru dalabiyan khabarkee wuxuu noqday jumla dalabiya naxwu zaydun zayd idribhu garaac asal maahan laakiin waa markay dhacdo jumla dalabiya inay khabar dhacdo asal maahan asalku waa inuusan banaanaan الtaaسع an yakuna الkhabru khabra lmd o mnd md iyo mndu a iyagii mbtad noqday khabarkoodu waa waajib inu ka dabameeyo hadday iyagu mubtad noqdaan in jucilaa mubtada'ayni waa haddii laba mubtada laga dhigo naxwo maa ra'aytuka nin kumaba arag mundu yawmun mundu waqti yawmun maalin uu yahay ow mundu yowmaani mundu waqti yowmaani laba maalin ay tahay sagaalkaas waa waajib mutafida inuu hor maro khabarna uu gadaal maro waa waajib wain yakun hadduu ahaado bacdu duruufi darafyaalka gebelkood alkhabara khabar faowlihi si faowlihi bacdiga si annasba kordhig si wadac ka tag canka xaggaaga kala tag almiraa muranka iyo dooda wain yakun hadduu ahaado bacdu duruufi darafyaalka gabal alkhabar khabar haddii darafyaalka gabalka miduu qabar dhacaan gabal wuxuu leeyahay gabalaan noqo karinaa jira oo waa maxay waxaa la rabaa darafka laba u qaybsamaa daraf taam ah iyo daraf naaqisa ah. darafka qabarka noqon karaa waa darafka taamka maxaa loola jeedaa daraf taam ah wa huwa maa tatimu bihi alfaa'ida waa darafka markii isimka mubtadaha lagu daro macnuhu dhammaystirmayo oo faa'iido yeelanayo daraf waxaa jira haddii mubtadaa lagu daro aan wax macnaahu ka soo baxay haddaad tidhaado fiiri bakru ninkii bakar ahaa amsi waa shalay bal yaa fahmaya bakara shalay ah see shalay u noqona marka taasoo kaleeto waxaa la leeyahay waxa way khabar ma noqon karo waa naaqis darafkaas daraf taam ahaa la rabaa waxaad tidhi duluucu shamsi qorax soo buxu yowma aljumucati waa maalinta jumcaha wax la fahmaayo maaha hayta maalinta jumcada su taaka waa soo baxday berrihii soo baxay haddaan qiyaama dhicin soo ma ogid marka kuma gaar ahan marka waxa weeyaan darafka oo khabarka noqon karaa waa darafka taamka taamkana waxaad ku garane waa daraf macnaha si sax loo fahmaa marka mubtadaha lagu daro ha macna saxa soo fahma haddaan ku idhaahdo haddaan ku idhaahdo alciidu yawma alkhamiis waa war saxa la fahmi kara soo maaha waxa weeyaan darafka taamka waa kaas waxaan ku idhi wasafaru yawma alinain safar waa maalin isniina waa war la fahmi karo darafka marka mubtadaha lagu daro macnaha la fahmi karo darafkaas waxaa la ihahdaa daraf oo taam ah kaan markii mubtadaha lagu daro la fahmi karin waxaa la ihahdaa daraf naaqis saasaa lakala yidhahda marka bacdu duruuf saas ula jeeda kuwa naaqiska oo iska ilaalina wa in yakun hadduu ahaado bacdu duruufi darafyaalka gebelkood alkhabara khabar fa owlisihi bacdigaas annasba kordhigsi wadac ka tag canka xaggaaga almira murankan kala darafka kabarka noqday waa nasbinay daraf hadduu khabar dhaco waa aad nasbinaya darafkaas darafkaas khabarkaa maxaa yeelay darafkaas darfu makaanima lagu nasbinaa khabarna meeshuu ku tacalluqaya meeshuu ku tacalluqayo ayaa ah. marka waa nasbinaya muranka iska daaya hadhihin hadde waaba khabare khabar waa la godi jire ha la nasbina waxba hadhihina lagu leey iska daa murankaas waxa weeyaan darafku markuu khabar noqdo meeshuu ku tacalluqaya khabarkiiya Ah, darafkan laftigiisa marka waa la iska nasbina hadhiinxaa loo rafcina iyo murankiin taquulu waxaad leedahay miaal zaydun zayd qacadda wuxuu fadhiistay khalfa camrin camar gadaalkiisa miaalkii mumasilku isma waafaqsana waa hadda miaalkeena fiiri maxaan ka rabnay waxaan rabnay inuu keeno ayadoo mubtadaha uu khabar u noqday daraf hadda ma bahan jumla ficliya khabar noqotay fiiri zaydun zayd qacadda waa fadhiistay huwa zayd qaacidadaas ficli faacilkaasa qabara khalfa camrinuu fariistay laakiin xooga in loo luqluuqiyo laftirkeeda waa dhici karta oo la yidhaahdo zaydun zayd kaa'inun khalfa camrin camar gadaalkiisuu ahaaday qacada qad qacada xaal uu fariistay markaasna qad in lasoo qadaray noqeen laakiin tarkiibka meesha ku yaalla isqaba ma haddaan qad la soo qadarin laakiin si loo xoogaa loo luqluuqiyo in la yidhaahdo zaydun zayd kaainu khalfa amrin amar gadaalkiisuu ahaaday qacada qacadadi xaalo yeelima illa waa ficil maadi qad wadan ficil maadi markuu xaalo dhacaweyn qad la socoto marka qadaa loo soo qadara gabaygaa diidayaan leenahay qacada qad qacada xaaluu fadhiistay saasaan leenahay marka haddaan saas nidhaahno oo aan nidhaahno markaa qacadadaanu ma ahan jumla khabariya ee waa xaaliya khalfadaasaa darfu makaan darfu makaanay noqotay waxa weya khabarkii waxaa noqona mutacalaqa oo ah kaainun haabitun kaasoo kaleeto kalfa waa taas waana la nasbiy soo ma jeedi ina nasbisanta waana darfu makaan wasawmu soomkii yowma sabti maalinta sabtigaahu ahaaday tanna mubtado waxaa asawmu khabarkii waxaa noqday darfu zamaan oo yowmadaas ah yowma sabti maalin sabti ah waa caddahay marka yawmadaasaa darafka aha khabar noqotay meeshuu ku tacalluqaya khabar laga dhiga waa la nasbina yawmada wasayru socodkii adanberihuu ahaaday tanuna waa caddahay asayru amutadaa khabarkeen waxaa noqotay darfu zamaan oo adan ah oo qadan ah taas ayaa noqotay marka waa cadda waa caddahay laakiin qaacido waxay tahay darf waa labo darfu zamaan iyo darfu makaan darfu makaan ismu daatku waa u noqon karaa khabar mubtadu hadduu yahay ismu daatale khabar waa u noqon karaa zaydun zayd khalfaka gadaalkaagu ahaaday waa u noqon karaa zaydun s ismu daatale maaha zaydun zayd amaamaka hortaaduu ahaaday waa u noqon karaa o ismulmacnaa hadduu mubtaduu yahayna khabar waa u noqon karaa sarfumakaanku waa u noqon karaa waalkhayru khayr cindaka agtaadu ahaaday wاlkhayru khayr cindaka agtaaduu ahaaday wاlcilmu cilmi cindaka agtaaduu ahaaday marka waa u noqon karaa labadaba maxaa soo haray darfu zamaan ismulmacnaa waa u noqon karaa habar ismulmacnaa hadduu mutaduuh yahay ism macna oon daato ahayn waa u noqon karaa labada misaal fiiri waa sawmu soonku ma wax daatadoo la taaban karaa maya waa wax macnaloo la fahmi karo daato male aduu soon meel taaganna tus haye waa sayru socod socodku waa macno deeto male socodkii waa macna ismulmacna mubtada laga dhigay qadan u ahaaday waa noqon karaa laakiin haddii ismu zaad lasoo mubtadaysto ismu zamaan khabar uma noqon karo ma dhihi kartid waxa weeyaan zaydun zayd alyawma maantuu ahaaday xayla macnaba yeela mid aduu zayda maanta macna ka keen shalay waa ahaa berrina waa ahaan hadduu noolaadee zaydun zayd alyawma waa maanta macno male marka haddaad mubtadaysato ismu daad ismu zamaan khabar mau noqon karo waxaa la yidhahda xaa looga jawaabaa carabaa laga maqlay allaylata alhilaalu allaylata caawuu ahaaday alhilaalu bishu hilaalkuna waa habeenka koob iyo laba iyo saddex bishu tahay waa ismu daad waxa taas waa la ru'yat اlhilaali macnaa laga dhigaa mubtada mudaafay xadfanaa la leeyahy xudif ah, mudaafu wauqiima mudaafu ilayhi muqaamahu alale fartafaca intasir fantasaba eh, fartafaca irtifaacahu waxaa la leeyaha ru'yatu lhilaali waxaa la leeyahay bisha aragtideedu allaylata waa caaw bishii caawa la arki doona saasaa lagu awilaa ru'ya waxaa laga dhiga ismi macna marka saas ayaa la leeyahay wain taqul haddaad tidhaahdo ayna xaggee ahaaday alamiiru amiirku jaalisun mid fadhiya wa fii finaa'i daari guriga bannaankiisa xaala uu ku sugan yahay bishrun bishir maa'isun waa mid caraysan fa jaalisun jaalisun iyo wa maa'isun maa'isun qad ruficaa labadaba waa la goday waqad ujiisa waana la baneeyey arrafu god iyo wa ka dhig macan xaalo ay wada jiraan wa intaqul haddaad tidhaahdo ayne makaankee ahaaday alamiiru amiirku jaalisun waa mid fadhiye wa fii finci daari guriga banaankiisa xaale uu ku sugan yahay bishru ninkii bishir ahaa maa'isun waa mid caraysan fajaalisun jaalisun iyo wa maa'isun maa'isun qad rufica waa la goday waqad ujiisa waana la baneeyey arafcu god iyo wa nasfu kordhig macan xaale ay wada jiraan waxa weeye haddii meeshaan waxay tahay mubtadaa yaalla mubtadihii waxaa la socda ismu istifaam ama daraf iyo jaar majruura la socdaa ism kaloo caadigana waa la socda laba xaalaa loo kala qaadaa marka koowaad waxa weeya mubtadaha waxaa la socda ismu istifaam waana ka horeeya ism kaloo qarar noqon karana waa ka dambeeya ama waxaa la socda jaarumajruur aa la socda mubtadahan oo ka horeeya ism kaloo qarar noqon karana waa ka dambeeya sida misaal fiiri alamiinu waa mubtade ismi sifaanna waa ka horeeya oo darf makaankaas oo ayna maxaa kaloo ka dambeeya jaalisu isimkaas oo qabar noqon kara wa fii finaai daari waa jaarmajruur mubtadihi waa bishru bishruna mubtadaa jaarmajruuraa ka horeeya fii finaai daari ism kaloo qabar noqon karana waa ka dambeey ma ism qur-aankana waa ku jirta masaa'ilka maxaad ku samaynay taasoo kale maxaad ku samaynay tasaasoo kale arag wuxuu ku yidhi isimka mubtadaha ka dambeeya isimka haddaad rabtana waa godi kartaa oo qadara ka dhige haddaad rabtana waa kor dhigi kartaa oo xaalad ka dhige marba hadday saas noqoto oo waxa weye mubtadihii daraf iyo jaar majruurna waa la joogaan oo ama darafaa la socda ama jaar majruur la jira isim kaloo qadar noqon karana waa la socda markaasoo kale khiyaaraad leedahay inaad waxa weeye mubtadahan qadar uga dhigto jaar majruurka ka horeeya ama daraf waxa weeyaan isimkaasna xaalaad ka dhigtood nasbido waad leedaha khiyaar waxaad kaloo khiyaar u leedahay inaad isimkan qabar ka dhigtoo goddo darabkaas ama jarmijuurkaasna aad xaala ka dhigto khiyaar say u kala fiican yihiin haddii darabka iyo jarmijuurku horeeyaan sida misaalkan oo kale ayna xaquu ku sugnaaday alamiiru amiirkeed jaalisan in la xaaleeyo doortay imaamu siiba wey waa in la xaaleeyo oo la idhahdo ayna xaquu ku sugnaaday alamiiru jaalisan xaala u yahay kii fadhiya saasuu doortay jaarmajhuurku waa horreeya hadeer soo ma jeedid wa fii finaai daari bishru bishru basa mubtada wa fii finaai daari daarta banaankeeduu ku sugnaaday bishrun maaisan xaal uu yahay kii caraysanuu ku sugan yahay saasaa feecan wid hadday horeeyaan amaa hadday dambeeyaan oo ay gadaal maraan waxaa tidhi zaydun zayd jaalisun cindaka bishrun bishir maaisun fii finaai daari gadaalay mareen jaarmajhuurkii iyo darafkii waxaa feecan oo ay doortay sida wehi iyo in waxa weeyaan isimka khabar laga dhigo darafka jaamishrukan xaala laga dhigo oo la yidhaahdo zaydun zayd jaalisun kii fadhiya weeye cindaka agtaada xaal uu ahaadayuu fadhiyaa bishrun bishir maacisun mid caraysan weeye fii finaa'i daari xaal uu ku sugan yuu caraysan yahay saasaa fiican yidhahda laakiin labaduba kuu bannaan mar walba labaduba kuu bannaan saasuu leeyahay xariiri waayahay halkaas ba iska jooga wain yakun alwaaw lilistinaa in xarfu shardin jaasimin yajzimu ficlayn alawaalu ficlu shardin waani jawaabu wajazaau mabniyun cala sukuun ilah maxal lah min alcraab yakun ficlu shardin majzuumun bin wa calaamatu jasmi wa huwa mutasarifun min kaana naaqisati latii tarfacu isma tansibu lkhabar bacdu ismu yakun marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiraة fii aakhirih bacdu mudaaf aلظuruufi mudaaf ilayh majruur wacalaamatu jari kasraة daahiraة fii aakhirih alkhabra khabru yakun mansuub calaamatu naصbi fatxaة daahiraة fii aakhirih faowli alfa raabidaة liljawaab wli فعل أمر مبني على حدف حرف العلة وهي الياء الكسرة قبلها دليل عليها لأن الكسرة اقتلياء وفاعله ضمير مستتر وجوما تقديره أنت والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل نصب مفعول به أول النصب مفعول به ثاني منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره wاljumlaة min alficli wاlfaacil wاlmafcuulayni fii maxali jasmin bin jawaabu shardi wاljumlaةu min ficli shardi wa jawaabihi la maxala laha min alcraab lannaha mustanafa wadaca waaw xarfu caطfin dac ficlu amri mabniyu calى sukuni la maxala lahu min alcraab wafaaciluhu damiru mustatir wujuba taqdiru anta wاljumlaةu min alficli wاlfaacili fii maxali jasmin macduufaة calى jumlati faowli canka can xarfu jarin wاlkaafu damiru mutaصil mabniyu calى اfatxi fii maxali jarin aljaaru wاlmajhuuru mutacaliq bidac almiraa mafcuul bihi dac mansuub wa calaamatu naصbi fatxaة ظaahiraة calى اlhamsة اmaxduufati lidaruurati istiqaamati wasni lidaruurati istiqaamati اlwasni تقول فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من العرب لأنها مستأنفة زيد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره خلف marka waxaan u irabaynaa si waafaqsan bal madhabka shiiku khalfa darfu makaanin mansuuban calaa darfiyati almakaniyati wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aakhirihi وظرف متعلق بخبر محذوف وجوبا تقديره كائن خلف مضاف امر مضاف اليه مجرور وعلامه جره كسره ظاهره في اخره والجمله من المبتدا وخبره في محل نصب في محل نصب مقول قول قعد فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب والالف للاطلاق وفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره يعود على زيد والجمله من الفعل والفاعل في محل نصب حال من المبتدا وزيد marka xaaladaasna waxaan ku banaynay qad inaan soo qadarnay waa sawmu alwaaw xarfu cadfin asawmu mubtada marfuuqan bilibtidaa'i wa calaamatu rafci damatu daahiratun fii aakhirihi laakiin maxamedulamin isagu saas exraabi maan exraabnay isagu wuxuu leeyay waxaan waa khada waxaana la exraabayaa qaacadda waa ficil maadin faacidigiina waa damiir zayd u laabana jumladaasaa khabar ah khalfana darfu makaan caadiya ah. qaacaddaday ku tacalluqay saasaad u eraabeen sidaasaad u exraabeen laakiin sida uu wato xariiri haddiiba la waafaji karo waa in la waafajiya wa sawm alwaaw xarfu caطfin asawm mubtada marfuucu bilibtidaa'i wa calaamatu rafci damatu daahiraة fi aakhirihi yowma darfu zamanin mansuuban calى darfiyati zamaniyati wa calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi aakhirihi wa darfu mutacaliq bkhabari maxduufin wujuban taqdiruhu kaa'inu yowma mudaafa sabti mudaaf ilay majruur wa calaamatu jari kasraة daahiraة fi aakhirihi wاljumlaةu min almubtada oo asawmu ah iyo wakhabarihi oo kaa'inunta ay yowmada ku tacalluqday ah fii maxali naصbin macduufaة calى jumlati zaydun khalfa camri saasaad ku cadfiya wsayr alwaaw xarfu cadfin asayr mubtada marfuuq biibtidaa wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi aakhirihi غدا ظرف زمان منصوب على ظرفية زمانية وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وظرف متعلق بخبر محذوف وجوبا تقديره كائن والجملة من المبتدا او الصير هي وخبره او كائن تقدم تقطع الوضع في محل نصب محذوفة على جملة زيد خلف عمر وإن تقل الواو للسناء إن حرف شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل شرط والثاني جواب وجزاؤه تقول فعل شرط مجزوم بإن وعلامة جزم السكون وفعل ضمير مصة وجوب تقديره أنت أين ظرف مكان أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل النصب على ظرفية المكانية أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على ظرفية المكانية وظرف متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائنا كائنا حال من فاعل جالس جالس اسم فاعل فاعل كذا لغا حالينا منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره الأمير مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره جالس خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والجملة من المبتدا وخبره في محل نصب مقول قول وفي فناء الواو حرف عطف في حرف جر فناء اسم مجرور بفي وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق bmaxduufin wujuuban taqdiiruhu kaainan kaainan xaalun min faacili maais maais faacilkeeda aa laga xaalaynaya sharmajruurkaas bishru mubtado marfuuqun bilibtidaai wacalaamatu rafci damatun daahiratun fi akhirih maaisun khabaru mubtadai marfuuqun bilmubtadai wacalaamatu rafci damatun daahiratun fi akhirih waljumlatu min almubtadai wa khabarihi fii maxali nasrin maxduufatun calaa jumlati alamiru jaalis fajaalisun alfaau raabidatun liljawaab intii shardiyada jawaabkeedii waa جالس مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه رفع ضمه ظاهره في اخره وما اسم الواو حرف عطف ما اسم معطوف على جائز والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامه رفع ضمه ظاهره في اخره قد حرف تحقيق رفع فعل ماضي مغير صيغة مبني على الفتح لا محل له من الإعراب والف التصنية نائب فاعل مبني على السكون في محل رفع والجملة من الفعل والنائب الفاعل في محل رفع خبر مبتدئ والرابط بينهما أظل الذي هو نائب فاعل رفع والجملة من المبتدئ وخبره في محل جسم بإن جواب شرطي والجملة من فعل شرط وجوابه لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة وقد أجيز الواو للاستئناف قد حرف تحقيق جيز الفعل الماضي المغير الصيغه مبني على الفتح لا محل له من الاعراب الرفع نائب فاعل جيز مرفوع وعلامه رفع ضمه ظاهره في اخره والنصب والواو حرف عطف النصب معطوف على الرفع والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامه رفعه ضمه ظاهره في اخره معا حال من الرفع والنصب منصوب وعلامه النصب فتحه ظاهره في اخره والجمله من الفعل ونائب الفاعل لا محل لها من الاعراب لانها مستأنفه